bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed walihi wصaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala baabu اlاshtigaali yajuuzu fi naxwi zayda darabtuhu aw darabtu akhaahu aw marartu bihi rafcu zaydi bاlاbtidaa faاljumlaة bacdahu khabr wa nasbuhu biidmaari darabtu waahantu wajaawastu waajibat alxadfi falaa mawdica liljumlati bacdahu inta waxaan ka garaynaa wax la yidhaahdo ishtigaal ishtigaal macnihiisa waxa waa ka mashquulid waay ishtigaal macnaha mashquul weeyaan musanifkan inkastau shaarixa ku tacriifi doono waxaa la yidhaahdaa ishtigaal an yataqadama ismu wayataأkhara canhu ficlu caamilu ficlu aw naxwuhu caamilu fi damiir اlismi الsaabiqi bxayثu low furiqa canhu latasalطa calى اficl calى اlmacmuul اladi qablahu macnaha isimaa hormaray caamil baa kadib maray caamilkaasaa ka fiican in ficil looga cabiro wain kaana اlaslu an yakuna alcaamilu ficla laakina sma alfaacili wa sma almafcuuli yacmalaani camala alficli marka an yataqadama ismun wayataahara canhu caamilun caamilkaas waxa weeyaan mashquulu bidamiiri ismi saabiqi caamilkan dambe waxaa lagu mashquuliyey isimka hormari damiirkiisa ah bixayثu low xudifa adamiiru minhu haddii damiirka ficilkan dambe laga goy lahaa ama caamilkan latasalata alcaamilu cala alismi aladii qablahu wa nasabah mithaalkaad ku gara doonta marka kaasaa waxaa la yidhaahdaa baabu lishtigaal baabu lishtigaal inta hadda waxaa loogu sheegay wa naxnu laazilna fi lmarfuucaat lianna eh, ishtigaalka isimka hore taaratan yurfac fayakunu min baabi اlmarfuucaati wa taaratan yunsab fayakunu min baabi اlmansuubaati maadaama anahu tatanaasachu اlabwaab in hal baable lagu sheega waxa weyaan waa lagu qasban yahay marka marfuucaadkii waxaa kamid eh fi bacdi اlwujuuh ishtigaalkiyaa kamid sidaasaa inta loogugu sheegay ee hadda waxaad xasuusataa inaan marfuucaadka ku dhex jirno mubtada iyo khabar mubtada oo hal ah iyo khabar oo thaanigi ah markaa kadib ismu kaana khabaru ina wa akhwaatiha alfaacil wa naa'ib alfaacili walishtigaal watanaazuc wahaakada markaasuu musanif wuxuu iri yajuusu waxaa banaan fii naxwi zayda darabtuhu zayd baan garaacay aw darabtu akhaahu baan garaacay yani zaydan darabtu akhaahu aw marartu bihi zaydan marartu bihi waxaa zaydkaas ku banaan rafcu zaydin zayd in la godo bilibtidaai lagu godo oo zaydun darabtuhu la yihah zaydun mubtada ay noqoto faljumlatu bacdahuna khabar ay noqoto oo zaydun mubtada darabtuhu ficlu wa faacilu mafcuul bihi fi maxali rafcin khabaru mubtada in la waa banaanta wa nasbuhuna waa banaan yahay zaydan in la yidhaahdo biidmaari darabtu lagu nasbiyo oo zaydan darabtuhu marka tiraa darabtu zaydan darabtuhu ay noqoto maxaa yeelay lama dhihi karo zaydantaas mafcuulu bihi muqadam lama dhihi karo liannahu ficilkan darabtu a mafcuulku u baahnay damiirka u qaatay awalna laba mafcuul uma gudbi jirin maadaama saas ay tahay yaa layidhi kan horo oo zaydanta ah waxaa lagu nasbiyey ficil lamid a midka zaydka ka dambeeyo marka hadda fiiri an yataqadama ismun waa zaydki wa yataأkhara canhu ficlu waa darabtudii ou caamilun mashquulu bidamiiri اlismi الsaabiqi darabtudaas mafcuulkay u baahneed waxay u qaadatay damiirkan huda ah oo u laabanaya isimka horo bxayثu low furiqa minhu haddii damiirkan darabtuhu laga goy lahay oo darabtu la dhihi lahay latasalaطa alcaamilu darabtudan waxay ku salidmi lahayd cala اsmi aladii qablahu fanasabathu oo waxay noqon lahayd zaydan darabtu zaydan mafcuul bihi muqadam ay noqon lahayd haddii damiirkaas uusan ahaan lahayn laakiin damiirkii baa lu gooyey ficilkan inuu isimkaas hore qaato isimkii marka haddii la nasbiyo waxaa loo soo qadaraa ficilkan ka mashquulay mid lamid ah oo marka maxay noqonay e, e, darabtu zaydan darabtuhu jumladan dambe marka jumla tafsiiriya waay waxay fasiray ficilka meesha noogaga maqan yay fasiraysaa marka haddii la godana waaba la sheegay khalaas oo zaydun darabtuhu la yihahdo sida loo craabay waay wa nasbuhu baa banaan biidmaari darabtu lasoo qadaro oo mida hore la yiraahdo zaydan darabtuhu taqdiirkeeda waxa waaye darabtu zaydan darabtuhu ayib wa ahantu lasoo qadaro waa mida ku xigto darabtu akhaahu markii tiraahdid zaydan darabtu akhaahu saas waay zaydan darabtu akhaahu waxaa lasoo qadaraa ahantu zaydan darabtu akhaahu liannahu waxaan ansaxaynin in la soo qadaro darabtu midda labaad liana alxaqiiqa anaka inamaa darabta akhaa zaydin walam tadrib zaydan marka zayd walaalkiis haddii la garaaco asiga waxaa u xasishay ihaano liannahu walaalkaa in la garaaco waxna aada qaba waysid adiga ihaano bay kuu tahay marka markiia tidhaahda zaydan darabtu akhaahu lama dhahayo darabtu zaydan darabtu akhaahu adi ma doonaysa labadiiaan garaacay laakiin waxaad doonaysaa darabtu akhaahu markaad tidhaahda zaydankii horo waxaa nasbiyey ficil oo fasiri karo darabtudan dambo lianna darba alakhi yaxsulu akhi min darbi akhiihi alihaana midan kale wa marartu bihina zaydan marartu bihi haddii la yihahdo ahan jaawastu aada qadaraysa oo maxaad leedahay jaawastu zaydan marartu bihi liannahu marartu lama soo qadaray liannahu haddii la yihahda zaydan marartu bihi oo asalkeeda marartu zaydan marartu bihi haddaad tiraahda marartudan ayada mafcuul toos uma nasbisa karto waa ficil daciif ah wuxuu u baahan yahay kaalmo marka haddii la yidhaah zaydan marartu bihi wax marartu la macno ah ficil isimkiina nasbisa karo yaa la keenaya oo ah jaawastu zaydan marartu bihi waana isla macnihi waajibat alxadfi xaal ay tahay oo darabtudan iyo ahantu iyo jaawastu oo isimka hore lagu nasbiyey in la muujiyo ma banaano liannahu waxaan loo samayn karin laa yajuusu ljamcu bayna almufasiri waalmufasar maadaama aanidi jumladan dambo haddii la yidhaah zaydan darabtuhu darabtu zaydan darabtuhu tan dambe waxay noqona jumla mufasira maadaama midii wax fasiraysa ay joogto wahiya naaibatu can ilmufasari ma banaana marka in labadooda meel lagu wada jamciyo kalaam wuxuu noqonaa culays wa fiihi rakaaka marka waa la gooy markaasuu yiri falaa mawdica makaan ma jirto malaha liljumlati bacdahu jumladan oo zayd ka dambayso haddaan idhaahda zaydan waxau ku nasbisan yahay darabtu lasoo qadaray marka waxay noqonay darabtu zaydan eh, zaydan mafcuulu bihi lificlin maxduuf jumladan darabtuhune min alficli walfaacili laa maxala laha min alcraab liannaha jumlat mufasira todobada jumlo oon maxalka icraabka ku lahayn yaa waxaa kamid ah eh aljumla tafsiiriya marka jumlada ibtidaa istinaafiyada ah jumlada oo silatulmawsuul ka dhacdo jumlada oo ictiraadiyada ah jumlada tafsiiriyada waxay kamid tahay jumal alatii laa maxala lahaa min alcraab ayib markaasuu wuxuu iri isimkaas horo oo tacriifkaas aan soo sheegnay uu ku dabaqmayo nasbo iyo rafcaba ha ku banaanaadeene laakiin marna waxa waaye rafcadiisaa waajiba mar nasbadiisaa waajiba marna labadii wajiyaa bannaan mar nasbadiyaa raajix noqonayso marna rafcadiyaa raajix noqonayso oo isimkaas labada waji haba ku banaanaadeen fil asli laakiin axwaal uu leeyahay axwaaluu leeyahay marka axwaashi buu inta kugu galaya musanifka markaasuu yiri wayatarajaxu nasbu nasbihi waa rajaxmaa fii naxwi qowlika zaydan idribhu haddaa tiraahdeed in la nasbiya isimka hore waa banaan tahay in la godana waa banaan tahay laakiin waxa weeyaan in la nasbiyaa a raajax a waa litalabi jumlada oo ka dambayso yaa jumla talabi noqoto amar ah marka haddii la yiraahdo zaydan idribhu haddii la yiraahdo in la nasbiyaa fiican oo la yihahdo idrib zaydan idribhu ay noqonaysaa maxaa yeelay marka waxaa laga badbaadayaa in zaydkii mubtada ou noqdo jumladan idribhu lagu khabro jumla dalabiya in lagu khabrana khilaafa ka jiro khuruujan min dalika alkhilaaf yaa waxaa wanaagsan in zaydanti la nasbiyo oo mafcuulu lificlin maxduufin taqdiiru idrib zaydan idribhu la yiraahdo marka ma noqonayso jumla talabiya oo lagu khabra ma noqonay haddii la nasbiyo laakiin haddii la godo idribhu baa khabar noqonaysa zaydni mubtada bou noqonayaa taasna calaa khilaafi alqiyaasay noqonaysaa marka haddii oy jumlada talabiya noqoto in isimka hore la nasbiyaa ka rajaxsan in la rafciyo haba banaanaata rafcada eh wa naxwu qowlihi tacaala wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma mutaawalun waay macnaha musanifku wuxuu ka cararayaa haddii la yidhaah zaydan idribhu nasbadaa raajaxsan waxay noqon lahayd in aydana wasaariqu wasaariqatu in la yihahdo wsaariqata faqtacuu liannahu waxaa weeyaan isim baa hormaray jumla talabiya kadib martay marka hada adiga waxaadna soo tiriyey nasbadaa raajaxsan qur-aankiina waxaan ku haynaa asigoo isimkii hormaray la goday jumladii talabiyada eedna lagu khabro faqtacu ah marka qur-aanka hadduubu ku soo arooray lama dhihi karo nasbadiiaa rajaxsan liana arafca qad waraja bihi alqur'aan laysa hada faqad bal qad ajmacat ilquraau cala arafci oo hadda nin akhriya wasaariqa wasaariqata ma jirto marka qur-aanka hadduu rafca kusoo soo arooray waxay ka hor imaanay wixii adiga aada rajaxsay ibn hishaam haddii aad tahay suu kaga badbaado wuxuu ri mutaawalun oo macnaheedii wasaariqu inay mubtada tahay oo faqdacoo lagu khabray macnaheedii ma ah saas hadday ahaan lahayd waxay noqon lahayd waxaan rajaxnay cagsigeedu qur-aanka inuu ku soo arooray laakiin wuxuu leeyahay muta weeyaan oo wasaariqudaas waa khabaru limubtadain eh, maxaan dhihi lahay mubtada likhabarin maxduuf oo waa maxay buu yidhi mima yutlaa calaykum xukmu saariqi wasaariq waxaa ladinku akhri doona waxaa kamid eh qofkii wax haday eh, xukumkiisa ee marka saas haday tahay faqtacuu aydiyahumaa jumladan faqtacuu aydiyahumaa waa jumla mustanafa a wasaariquna waxaa weeyaan mubtadaun likhabarin maxduuf oo mima yutla jaari majruurkaasa khabar u ah marka ma noqonin isim godan oo jumla daliiba lagu khabra ma noqonin yani haakada dahaba ibnu hishaam walaa yakhluu min takaluf shay buu asiga ka cararay mid kalo ka xun buu ku dhacay oo hadda haddii la yihahdo wasaariq wasaariqu faqtacuu aydiyahumaa isimkan laba wejiye awal ku banaanayd labadii weji nasbada haba raajaxsanaato laakiin rafcada inay banaan tahay waxaa u daliil ah wasaariq wasaariqatu haddii ka fiican oo wasaariqu mubtada ay noqoto wasaariqatun macduuf jumladan faqtacu aydiyahumaa ay khabar u oo la yidhaahda marka meesha waxa ku qoran baa isku filan wax la qadaray haddii la yihahd fiiri kalaamkii inuu taam ku yahay siduu u qoran yahay aa ka fiican in la yidhaahdo qadarisuu u baahan yahay marka maadaama aan isku waafaqsannahay zaydan idribhu iyo zaydun idribhu labadaba inay bannaan tahay maxaadiiday qur-aankii labadii wajiba wuu ku soo arooray aayaddan waxay ka mid tahay waxyaalaha caddeeyey in maxaan ku iraahdaa isimkii gudnaanshadiisii oo jumla talabiya lagu khabro waxaa lamid ah azaaniyatu wazaani fajliduu kula waaxidin minhumaa miata jaldana waa la mid laakiin musanifka suu wax u fahmay asiga sidaas weeyaan wa fii naxwi qowlihi wayatarajaxuba annasbu baa rajaxmo fii naxwi zaydan idribhu wa fii naxwi walancaama khalaqahaa lakum nasbadii baa rajaxsanaato hadda fiiri walancaama waa isim hormaray ficil khalaqa ayaa kadib maray ficilkii khalaqa ahay meeshuu ancaamada mafcuulu bihi muqadam u qaada lahay damiirkan khalaqaha oo ancaamta u laabanayuu mafcuul u qaatay marka isimkii hore inuu nasbisto waa ka mashquulay marka maxay noqonaysaa labadiba inay wal walancaamu iyo walancaama inay ku banaanaato laakiin midaan nasbada waxay ku rajaxsanaatay haddii walancaama la yidhaahdo waxay noqonaysaa cadfu jumlati ficliya calaa mithliha jumla ficliya ukhraa oo ilaahay wuxuu iri khalaqa alinsaana min nutfatin faidaa huwa khasiimu mubiin walancaama khalaqaha khalaqa alinsaana ficil waay haddii walancaama khalaqaha la yidhaahdo oo ancaamti la kordhigo waxaa lasoo qadaraa khalaqa alancaama khalaqaha markii khalaqadaas meesha ka maqanoo jumla yaa waxaa lagu cadfayaa jumla khalaqa alinsaana jumla kale oo ficliya wa cadfu lficli cala alficli awlaa min cadfi lismi cala alficli hada hadda walancaamu haddii la godi lahay mubtada bay noqon lahayd jumladan khalaqahaana khabarkeeday noqon lahayd markaasaa la dhihi lahay waljumlatu min almubtadai oo ancaamti ah wa khabarihi oo khalaqa ah macduufatun calaa jumlati khalaqa alinsaan oo ficliye ah marka waxay noqon lahayd laba iskhilaafsan oo laisku haba banaanaato laakiin wax laga fiican yahay markaasuu iri wayatarajaxu nasbu baa rajaxsanaado fii naxwi qowlihi tacaala walancaama khalaqahaa lakum leesh litanaasubi haddii la nasbiyo waxaa ka laasimayo oo walancaama la yidhaahdo ina jumla ficliya jumla ficli lagu cadfo taasaana munaasib ah wanaxwi wayatarajaxu nasbu fii naxwi faqaaluu abashara mina waaxida natabicuhu inaa idan la fii dalaalin i wamaa zaydan ra-aytuhu nasbadii baa rajaxsan maxay u rajaxsan tahay waa ligalabati lficli ficilka badinta qaalibnimadiisu haddii la yidhaahdo faqaaluu abashara mina waaxida natabicuhu hadda abasharantaas mafcuul lificli maxduufin wujuuba taqdiiruhu natabicu bashara mina waaxida natabicuh natabicuhdaas ficilka dambeeyo ficil ou fasiraya yaa abasharan lagu nasbiyey haddii ay carabi kale ahaan lahayd abasharu mina waaxidun natabicuhu in la yidhaahdo oo basharuntii mubtada laga dhigo jumladan natabicuna khabar laga dhigo waa banaan labadii haba banaanaadaane laakiin waxaa rajaxsan nasbadii oo abasharan in la yidhahdo maxaa yeelay waa lighalabati lficli liannahu caamilka inuu ficil noqdaa ku badan inuu isim noqdo ama lighalabati lficli hamsatu istifhaam gadaasheeda inuu ficil dhaco yaa ka badan inuu isim dhaco ligalabati lficli taas waay oo istifhaamka in la yidhahdo hadda anatabicu bashara mina waaxida ina natabicu lasoo qadaro iyo in a basharun la yihahdo istifhaamka mubtadihi ay gashay la yihahdo labadiiba ha banaanaadeene laakiin adawaat listifhaam inay ficil la xariistaa ka badan inay isim la xariirsato markay siday la yiraahdo ficil ay la xariirsatay yaa waxay ku imaan kartaa inan la nasbiyo oo marka basharan haddii la yidhaahda hamsadaas basharan ma geline natabicu bay gashay oo meesha ka maqan wa hada awlaa wa akhar min dukhuuliha cala lismi bima idaa low ruficado basharun la yidhaahdo waa ligalabati اlficli wamaa zaydan ra'aytuhuna waa lamid wamaa zaydan zayd ra'aytuhu ma arkin wamaa zaydan raaytuhu haddii la yihahdo ayb wmaa zayda raأaytu maada naafiye waay maada naafiyena jumla isimna waay gashaa ficilna waay gashaa calayhi waxaa ku banaan wamaa zaydun raأaytu zayd ma arkin iyo wamaa zaydan raأaytuhu laakiin labadee haba banaanaadeene laakiin maada nafyiga inay ficil gashaa ka badan inay asmaa gasho marka ayadoo badnaashada la ilaalina waxaa weeyaan yaa wamaa zaydan ilayda raajix noqotay liannahu zaydan haddaan nasbino maadi waxay noqonay inay ficil gashay oo meesha ka maqanoo taqdiirkiisana wamaa ra-aytu zaydan ra-aytuhu marka ina ficil inay gasha loo baaqi yeelo yaa ka fiican in wamaa zaydun la yihahdo maadi naafi zaydun mubtada jumladan ra khabar laga dhigo ayib intaas waxau kugu fasiray markii ay nasbada rajaxsan tahay markii jumlada talabiya ay noqoto markii litanaasub ay noqoto markii adawaad ficilka inay gashaan ay ku badan tahay intaasoo dhan in la nasbiyaa raajaxsan wayajibu nasbadii baa waajib ah fii naxwi qowlika in zaydan laqiitahu fa akrimhu wahallaa zaydan akramtahu waa liwujuubihi ficil in lasoo qadaraa waajib ah haddaad tiraahda in zaydan laqiitahu fa akrimhu zayd hadaad la kulantid karaamay wahallaa zaydan akramtahu zayd karaamaysaa yacni waa kugu boorinaya waxaa la leeyahay zaydantaas isim mutaqadim waay ficilaa ka dambeey damiirka isimka hore damiirkiisaana amaanta lu gooyey oo waxaa waaye tacriifkii ishtiqaalkii waxawa yantabiq caleyh laakiin ishkaaliyada waxa weeyaan zaydan maanta hal wajile ku banaa nasba ah oo in zaydun laqiitahu fa akrimhu lama dhihi karo leesh waxaa layihi waxaa ka horeeya zaydkiya in oo shartiya ah in shartiyana waxa weeyaan khasaa'isteeda waxaa kamid eh annaha laa tadkhulu ilaa cala alficli marka sidii khasaaisteeda loogu baaqi yeelo yaa zaydan in la nasbiyaa waajib ah liannahu zayd haddii la nasbiyo waxaa waajiba ah in lasoo qadaro ficil oo la yidhaahdo in laqiita zaydan laqiitahu fa akrimhu marka haddii laqiitu lasoo qadaro oo zayday mansuub u ah la yidhaahdo waxaa laga badbaadaa in intii isim gashay marka intii waxay gashay ficil ficilkii waa maxay waa midka la soo qadaray haddii aan idhaahdo in zaydun haddaan dhihi lahayn zaydun mubtadow noqolahay waxaa ka laasimi lahayd markaas in oo adawaatu shardi ah inay isim gashay wa haadaa lam yaqul bihi axad marka maadaama saas ay tahay yaa waajib zaydan in nasbi lagu baaq yeelo wbitaali yajibu an tuqadara ou yajibu an yuqadara ficlu qabla zayd oo in laqiita markaa laqiitadaasaa ficlu shardi noqonay zaydan mafcuulow iska noqonaa jumladan fa akrimuhuna jawaabtiay noqonay jumladan laqiitaw zayd ka dabaysada jumla mufasiray noqonaysa marka waxaa laga badbaaday zayd markii la nasbiyey in adawaatu shardi asmaa ay gashaa laga badbaaday sida looga badbaado marka waa in zayd la nasbiyo sidii ficil loo soo qadaro ficilkaas ou noqdo midka ay inta gashay hadalkaas waadix weeyaan wahallaa zaydan akramtahuna waa lamid hallaa adawaatu taxdiid yay ka mid tahay ayadana afcaalay gaar ku tahay asmaa ma gasho marka siday inay isim gasha uga badbaado yaa waxaa waajib ah in la yidhah taas waa mafcuul ficil waxaa ku jira meeshaas akramta oo halaa akramta zaydan akramtahu ay noqonaysaa marka hallaadi xaqiiqahan zayd oo isim ma geline ficilkaas meesha ka maqan oo ka ah yay gashay wadalika alficlu huwa aladii nasaba zaydan wayajibu rafcu baa haddana waajib ah fii naxwi qowlika kharajtu faidaa zaydun yadribuhu camrun hadda maadaama meel nasbadi ay waajibsa uu soo sheegay iyo haddana mithaal wuxuu na siiyey meel rafcadi ay waajibtay oo wuxuu ri faidaa kharajtu waan baxay faidaa zaydun waaba zayd asigoo yadribuhu camrun ou garaacay markan soo baxay ba indhihii waxaan ku dhuftay zaydoo la garaacay oo camar uu garaacay idaa fujaaiye wa zayduntaas hadda waa isim mutaqadime ficilaa ka dambeeyo mashquul bidamiir اlismi الsaabiqi tacriifkii waxaa laga helay isimkii oo ishtigaal ka ahay laakiin zaydka ka horeeyo waxay ahayd laba weji inay ku banaanaato laakiin maanta rafcadiisa waajib ah leesh waxaa lagu leeyahy idaada fujaa-iyada ah isimay gaar ku tahay marka haddii la yidhaahdo idaadi isim ay gaar ku tahay oo zayd isim ou noqdo oo mubtada la icraabo jumladan yadribuhu camruna fi maxali rafcin khabr mubtada laga dhigo ishkaaliyad ma laha laakiin zaydan haddaan nasbino oo nidhaha fa idaa zaydan yadribuhu camrun waxaa laazima inan ihahda zaydan mafcuulu lificli maxduufi wujuba taqdiiruhu faidaa yadribu zaydan yadribu camru inan ihahdo taas haddiin dhihi lahayna waxaa ka laazimi lahayd idaa oo fujaa-iya ah inay gasho jumla ficliya ah wahada laa yajuus sida looga badbaado inan zaydunti mubtadan ihahdo waaye oo markaa idaadii fujaa-idi ee isimkaasay gashay aan iraado marka taasay la waajibtay liimtinaacihi markuu kuleey saas waay wayastawiyaani way ekaadaan fii naxwi qowlika zaydun qaama abuuhu wa camrun akramtuhu waa litakaafu'i waa isu dhigmaan zaydun qaama abuuhu waxaa waaye zaydkaas hore lagama hadlay mubtada waay jumladan qaama abuhu ficli faacil fii maxali rafcin khabaru limubtada zayd wa camrun taasaa waxaa ku banaan wa camrun akramtuhu in la godo iyo wa camran akramtuhu in la nasbiyo iyo in la godo labadaba way egyihiin maxaa yili waa litakaafu'i waa isu beegmaan oo haddaa tiraa wa akramtuhu jumladan wa akramtuhu waxaad ku cadfaysaa jumlatu zaydun qaama abuuh min baabi cadfi jumla ismiya calaa jumla ismiya ay noqotay waa isku munaasab ah. hadaa tiraahdo wacamran akramtuhune jumladan camran akramtuhu macuufa calaa jumlati qaama abuuhu zayd ma dhehis jumladan dambo ficilka ah, oo qaama abuuhu iyo camran akramtuhu iyaad isku cadfaysaa min baabi cadfi ljumla calaa jumla ficliya ee ida noqonaysaa labadaba marka haddii loo fiiriya munaasib waay walaysa minhu ishtigaalki ka mid ma aha wa kulu shayin facaluuhu fi zuburi ka mid ma aha wa azaydun duhiba bihina ka mid ma aha wa kulu shayin shay dhammaantiisa shaygoo facaluuhu ay sameeyeen fi zuburi buu ku jiraa oo kutubtii oo qadarka ilaahay uu ku qoray yay ku qoran yihiin marka tanxada min xayثu lafdi mamnuuc kama noqonin min xayثu lafdi mamnuuc kuma noqonin oo hadda waxa weeyaan kuladii waa isim mutaqadima taأkhara canhu faacilu facaluuhu wadalika alcaamilu caamilu fi damiir اlismi الsaabiqi waa tahay laakiin in la yidhaahdo wa kulu shayin maanta in la godo waajib waay lannahu macnihii baa kuu diidaya in la nasbiyo macnihii haddii la nasbiyo waxay noqon lahayd shay kasta oo zuburka ku jiro yay sameeyeen iyo shay kastaoo sameeyeen zuburkay ku jirtay kala tahay macnihi fiiri wax kastoo kitaabka zuburka ku dhex jiro ayagaa sameeyeenoo qoreen miya mase waxay adduunyada ku sameeyeen kitaabka zabuurka ama zuburka ku jiraa qadarka ah fiiri farqiga udhexeeya intaas kali a ah haddii la nasbi lahay macnihii waxau noqon lahay shay kasta oy sameeyeen shay kasta oo zuburka ku jira ayagaa sameeyeen oo macnaha waxay noqon lahayd macnaheeda wax u dhow qadarkii ayagaa ku qoreen zabuurka saasna macnihii looma jeeda waxaa loo jeedaa wax kastooy adduunyada ku sameeyeen hori buu u qornaay oo kitaab kutubta zuburta ayuu ku qornaay oo qadarka ilaahay uu ku qoray iyo wixii ayagaa qoreen ay kala tahay marka haddii la yidhaahdo wa kula shayin shay dhammaantiis facaluuhu way sameeyeen fi zuburay ku sameeyeen haddii la ishtiqaalay noqon lahayd haddii la yidhah wa kullu shayin shay dhammaantiis shaygoo facaluuhu ay sameeyeen adduunyada fi zuburo ku jira marka waxay sameeyeen zuburkoo hore uu jiray iyo ayagaa zuburka wax ku sameeyey yaa laba macnay kala tahay marka macnihii marka haddii ishtiqaal laga dhigi lahay wa kulla shayin la dhigi lahay waxay noqon lahayd wax kastoo zuburka ku jira ayagaa sameeyeenoo ku qoreen qur-aankana saas uma jeeda wuxuu u jeedaa wax kastoy adduunyada ku soo sameeyeen zuburkay ku jirtaa marka tan ishtiqaal ahaan lafdi ahaan waa ka suurogelay laakiin macnahana diidan ayib azaydun duhiba bihi na ka ma aha walaysa minhu kulu shayin facaluuhu fi zubur walaysa minhu azaydun duhiba bihi hadda fiiri zayd waa isim mutaqadim ah taأkhara canhu caamilu wa hada alcaamilu mashغuul bdamiir اsmi saabiqi waayah markaasa waxaa laleeyahay duhibadaas haddii damiirkan bihi laga gooyo hal taqdir an tatasalata cala aladii qablahu azaydun duhiba haddii la dhihi lahay zaydkaas ma noqon kartaa mid ay duhibada godatay jawaabti la liannahu haddii aan idhaahdo zaydun waa mubtada jumladan duhiba bihi fii maxal rafcin khabr mubtada waa sax haddaan damiirkan bihi goyno zaydun ma dhihi karnaa naaibu lfaacil mutaqadim wa duhiba ficil maadi mabni lmajhuul ma la dhihi karaa jawaabti la leesh لأna naaئب الficl kaاlfaacili laa yataqadamu عalى calىa caamilihi waataan soo niri naaئib اfaacilka waxaa la siiya axkaamtii faacilka haddii aan idhaahdo zaydkaas maanta waxaa lagu goday duhibadiyaa lagu goday haddaan idhaahdo waxaa laasimi lahayd in aan idhaahdo naaئib اlfaacil uu yahay haddaan nasbina kasoo qaado azayda duhiba bihi zaydanti ma nasbi kartaa duhibadii liannahu damiirkan haddii la gooyo isimka horo in la godo mubtada lagu godo waa sax duhiba bihi khabar laga dhigo liskuma diidano haddii la nasbiyo azaydan duhiba bihi la yidhaahdo duhibadaas haddii bihi laga gooyo zaydan ma nasbi kartaa iyada jawaabti waa laa limaada liannahu ficilkan waa mabni lilmajhuul wuxuu raadinaya waa naaib ulfaacil naaib ulfaacilna kama hormari karo caamilkiisa naaib ulfaacilna ma kor dhigno zaydan maxaa lagu nasbinaa marka macnaha waxa weeyaan waxaan suuragelaynin bxayثu low xudifa minhu damiir latasalata cala alismi aladii qablahu baan ka suuragal ahayn oo duhibadaa zayd ma nasbi karto haddii damiirkan dambe laga gooyaba xataa laakiin waxaa ku imaan karto sidii aan hore u soo sheegnay zaydan marartu bihi waxaan soo qadarnay jaawastu zaydan marartu bihi oo ficil nasbi karo ayaa la soo qadaray oo maxaa loo dhihi waaye adhabtu zaydan duhiba bihi ma dhici karta miya allahu aclam haddii adhaba oo ficil mutacadi oo hamso wata la keeno zaydka waa lagu nasbi karaa laakiin asna caamil kaloo ta ayuu u baahan yahay marka ishkaaliyad min xayثi lafdi ma ahane min xayثi ana alficla almutaakhir laa yumkin an yaqtadiya nasb اlism aladii qablahu haddii sidiisa lagu baaq yeelay ishkaaliyadaasaa meesha ka jirta buu leeyahy ayib intaas hadda aan sheegnay shaarix ayaa noo sii faahfaahi doona marka isma kortaagayna maadaama matniga aan ku sharaxnay wuxuu iri daabitu hada albaab waxaa la yidhaahdaa an yataqadama tacriifkii waa ishtiqaalki an yataqadama smun in ismu uu hormaro wayataahara canhu ficlun ficilna uu kadib maro ficilkoo caamilun fii damiirihi isimkaas hore damiirkiisa ku camal falay wayakuunu dalika alficlu ficilkaas wuxuu ahaana bixaytu low furiqa haddii la faaruq yeelo min dalika almacmuuli macmuulkaas oo damiirkii laga faariq yeelo damiirkii laga gooyo oo wasullita lagu salido cala lismi alawali la nasabahu waa nasbi lahay oo ficilkan dambeeyo damiirkaas oo macmuulku ah haddii laga goy lahay isimka hore wuxuu u noqon lahay mafcuul bihi muqadam lificl mutaakhir mithaalu dalika mithaalu dalika waxaa kamid eh zaydan darabtuhu alaa tara miyaadan arkayn annaka low xadafta alhaa darabtuhu hadeed haddaad goysid oo wasallata darabtu aad ku salidid calaa zayd laqulta waxaad dhihileed zaydan darabtu oo yakuunu zaydan wuxuu ahaan lahaa yakuunu zaydunna waa banaan tahay mafcuulan muqadaman hadid yakuunu zaydan xikaayo wa xikaay isimko sidiisa loo qaado marka zaydan ismu yakuunu marfuuc calaamatu rafci dama muqadara calaa aakhiri manca min alxikaaya yakuunu zaydan hadaad ciraab ahaan yakuunu zaydun tiraana waa banaan marka waxaad leedahay <clears throat> yakuunu zaydun waxau noqonayaa mafcuulan muqadaman mafcuul la hormariyo darabto ficli faacilka mafcuulkeedii waay wa haadaa midkan mithaalu ma shtaqala fiihi lficlu ficilka wuxuu ku mashquulu mithaal u yahay bidamiir lismi isimkii saabiq ahay damiirkiisi ficilkii ku mashquulay uu mithaal u yahay wa mithaaluhu aydan waxaa kamid e eh, zaydan marartu bihi fa ina damiira bihida damiirkeeda wa in kaana majruura bilbaai baba ha ku hoos dhignaadee ilaa anahu asiga damiirkaas fii mowdici nasbin bilficli ficilkaa lagu nasbi oo bihidaas mowqic mafcuul bay taala gaayatu maa fi lamri ficilka marartu yaa ficil laasim ah laa yaqdir an yatacadaa ila lmafcuuli binafsihi faاstacaana bxarfi اljar ayib wa mithaalu ma اshtagala fiihi اlficlu ficilka wuxuu ku mashquulay mithaalkiisana bismin uu ku mashquulay caamilin fi damiiri isim caamilka isimku camal falay damiirka isimka hore damiirkiisana waxaa kamid eh naxwu qowlika zaydan darabtu akhaahu haddaa tiraahd fa ina darabadaas caamilun fi lakhi bay ku camal fasho akhaahu mafcuulu bihi mansuub alif liannahu min alasmaaءi alkhamsa marka faina darba caamilu fi lakhi buu ku camal falay nasba cala almafcuuliya walakhuna caamilun wuxuu ku camal falay fi damiiri damiirka akhaahu akhaadii waxay ku camal fashay hudaas khafdan bilidaafa lianna akhaahu mudaaf walhaa mudaafu ilayh walmudaaf huwa aladi iqtada aljara fi lmudaafi ilayh waxa mudaafu ilayh hoos dhigtay waxaa mudaafka ka horeey marka intaasoo dhan waa isku shay waay oo ama ficilka oo mutaakhirka damiirka oo isimka hore u laabanay mubaasharatan asiga hala xariiro ama xaraf jaar ha loogaga fasliyo ama ha loogaga fasliyo mid damiirka ku camal falayo inuu ficilka ku camal falo idaa taqarara haada midkan hadduu sugnaado fa naquulu markaan waxaan leenahay yajuusu waxaa banaan fi lismi اlmutaqadimi an yurfaca bilibtidaa in lagu godo ko oo wa takuuna aljumlatu bacdahu jumlada ka dambaysana ay noqoto fii maxali rafcin cala alkhabariya lagu rafciyo wa an yunsaba in la nasbiyana waa banaan tahay bificlin lagu nasbiyo maxduufin wa an yunsaba isimkii hore in la nasbiyo bificlin maxduufin wujuuban oo in la sheega ay banaano in ay waajib tahay yufasiruhu ou الفعل اlmadkuuru ficilka ka dambeeyo oo haddaa tiraahdid zayda darabtuhu waxaa lasoo qadara darabtu zayda darabtuhu marka midkan dambeyo darabtuhu dambo waa mufasir waay موضع للجملة liljumlati xiina idin jumladan zaydka ka dambayso maxalka craabku maraha liannaha mufasira wa taqdiiru اlficli waxaa weeyaan fi darabtu zayda darabtuhu wa fi thaani jaawastu zaydan marartu bihi walaa tuqadiru ma qadari kartid marartu haddii aad dhihi lahayd e, zaydan marartu bihi waxaan soo qadaraa marartu zaydan marartu bihi haddaad dhihi lahayd ma banaano liannahu marartadan oo dambo laa yasilu ila alismi binafsihi isimka naftiisa ma u nasbisa karo oo xaraf jaaro u baahan yahay zaydna waa kordhigan yahay marka waxaa loo baahan yahay wax ku macno eh oo zaydkana nasbisa karo oo marka maxay noqotay jaawastu in la keeno wa fi thalithna waxaad leedahay ahantu zaydan darabtu akhaahu oo walaa tuqadiru darabtu ma qadaraysid oo dhihi maysid darabtu zaydan eh, eh, darabtu akhaahu ma dhehaysid liannaka lam tadrib ila alakha marka markaad tiraad zaydan darabtu akhaahu garaacitaankaadi walaalkiibuu ku dhacay zayd marka waxaa lagu nasbinayaa wax jumladan damban ay fasiri karto macnihiina aan diidayno darabtu zayd ahantu zaydan darabtu akhaahu oo taan hore usoo sheegnay oo ninka walaalkiis haddii la garaaca ihaanayaa ku dhacda hadduu asiga walaalkiis badbaadi waay markaasuu musanifku wuxu uri waclam waxaad ogaataa ana lilismi اlmutaqadimi isimka horo wuxuu leeyahay cala alficli اlmadkuuri ficilka la sheegay isimka ka horeeyo khamsa xaalaat uu leeyahay fataaratan yatarajaxu nasbuhu nasbadiisaa rajaxsanto wa taaratan yajibu nasbadiisaa waajibayso wa taaratan yatarajaxu rafcuhu in la godaa raajix noqonayso wa taaratan yajibu in la godo yaa waajib noqonayso wa taaratan yastawi lwajhaani labadii waji way ekaanayaan fa amaa tarjiixu nasbi nasbada markay raajax noqonaysa fa fii masaa'ila masaa'il buu ahaaday minhaa waxaa ka mid eh an yakuuna alficlu lmadkuuru ficilka horo inuu noqdo ficla dalabin la minhaa waxaa kamid ah an yakuuna alficlu lmadkuuru ficilka isimka kadib la sheegay ficla dalab inuu noqdo wa huwa ficla dalab waxaan ula jeednaa alamru wannahyi waadducaa ka qowlika amarkii waxa waaye zaydan idribhu amar waay jumladan wa zaydan laa tuhinhuna nahyi waay wa allaahuma cabdaka irxamnhuna duca waay amarkii ducada waa isku idribhu iyo zaydan laa tuhinhu iyo cabdaka irxamhu cabdakadaas iyo zaydan waa isku wada mid intaaso dhan waxaa ka dambaysa jumla talabiya marka waxaa weeyaan in la nasbiyo yaa raajax noqotay wa inamaa yatarajaxu nasbu fi dalika nasbadii wuxuu raajax ku noqday liana arafca haddii la godi lahay oo zaydun idribhu la dhihi lahay yastalzimu waxaas laasimsa lahay alkhbaara biljumlati alabiya jumla alabiya in lagu khabro can ilmubtada looga khabro wa huwa khilaafu lqiyaasi weyaan liannaha jumlada alabiyade laa taxtamilu sidqa walkadib jumlada khabariyadana waxaa lagu yaqaana an taxtamila wain kaana yajuusu likhbaaru bijumla alabiya laakinahu khilaafu lqiyaas waay marka sida looga baxay shay daciifa ah oo raajix loo qaatay yaa rajaxsanaatay markaasuu yiri wayushkilu calaa hada midkan waxa oo ishkaal ku aroorinayo oo ishkaal ku samaynayo naxwu qowlihi tacaala wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa fa inahu nadiiru qowlika bay lamid tahay oo zaydan wacamran idrib akhaahumaa oo jumla isim hormaray oo jumla dalabiya ay kadib martay iyay u eg tahay oo in la nasbiya ay raajaxsaneed qur-aankiina ghayrun marjuux kuma imaanay wa inamaa rujixa fii dalika nasbu nasbadii waa la rajaxay waa likowni lficli lmashquuli ficla talab uu yahay zaydan wa camran idrib akhaahumaa haddaan iraahdo waxa weeyaan in zayd la nasbiya ayaa wanaagsan saana mubtada looga dhigan oo jumladan dalabiyada khabar ayna u noqonin wkadalika qowluhu tacaanana waa lamid azaaniyatu wazaniya fajliduu kula waaxidi minhumaa wاlquraau sabcatu todobada quraa oo waaweyn oo qiraa'adkooda hadda ay mutawaatirka yihiin qad ajmacuu cala rafci bay ku ijmaaceen fi lmowdicayni labada mowdac in macnaha la godo yay ku ijmaaceen marka waxay u ekaanay wixii aan rajaxnay oo nasbadi ahayd in cagsigeeda qur-aank soo arooray oo qur-aankiina uu goday annagana aan iri nasbadaa raajix marka ma waxaan leenahay maa warada fi lqur'aani waa marjuux miyaan leenahay mase macno kale ay leeyihin musanifku marka wuxuu leeyahay waqad ujiiba can dalika waxaa lagu ajiibay biana taqdiira macnihii waxay noqonaysaa oo la qadaro mimaa yutlaa calaykum waxa korkiina lagu akhrinayo waxaa kamid e eh, xukmu saariqi wasaariqati faqtacuu aydiyahumaa marka fasaariqu wasaariqatu mubtadaun weeyaan io wa macduufun calayh wاlkhabaruna maxduufun waay wa huwa khabarkane aljaaru wاlmajruuru oo min maaday min maadaasoo jaari majruurka min oo xarf jaar i maa oo mawsuula ah jumladan yutlaa calaykum oo silat lmawsuul ah xukmuna mubtada muahar ay noqonaysaa marka wuxuu leey wاlkhabaru maxduufa wاljaaru wاlmajruuru oo min maayadi e waay waqtacuuna marka waxay noqonay jumla mustanafa falam yalzam maka laazimin alkhbaaru in lagu khabray biljumla طalabiya can ilmubtada in looga khabray kuma imaanin oo qaacidadeenii macnaha kharqi ko sameyn mayso oo qaacidadeenna ma burayso haddaan aayadda saas ku ta'wiilino ayib markaasuu ihi walam yastaqim ma wanaagsanaanin oo ma toosno camalu ficlin ficil inuu ku camal falo oo min jumlatin ka ahaaday fii mubtadain inuu ku camal falo kuma wanaagsano mukhbarin canhu looga qabray bigayrihi ficilka gayrkiisa oo min jumlatin ukhra macnaa aayadda haddaan saan idhaahdo oo nidhaahdo eh, wasaariqu wasaariqatu waa mubtada jumladiisana mimaa yutlaa calaykumaa khabarkiisa ah faqtacuu marka maku camalfali karta wa wasaariqa oo maxaa yeelay wuxuu ku leeyahay jumladan oo faqtacuuda ah jumla mustanafa niriyay jumladan faqtacu a kuma camalfali karto fii mubtadain oo asaariqu wasaariqu a mubtadahaas kuma camari karto mubtadahaasoo asiga looga qabray jumlo kale oo mimaa yutlaadii loogaga qabray liannahu jumladan oo asaariqu wasaariqu haddaan mubtada niriyey haddaan faqdacuu aan dhihi lahan aydaa u khabar ah sax waay waa isku camal faleen laakiin haddaan iri asaariqu wasaariqatu waa mubtada khabarkiisana waa mimaa yutlaa faqdacuu marka oo jumlo ficliye ah mubtada oo ka horeey oo asaariqu wasaariqu ah khabarkeedana ayada ay aheen oo kale ou leeyahay wax shaqo isku leeyihiin male iskuma camal fali karaan oo laba ajnabi ay kala noqdeen kalaamka musanifka uu sheegay waa kalaam oo oo maqbuul jiddan ah laakiin waxaa ishkaaliya ku imaanayso hal aaya taxtamil kula hadihi taqdiiraat oo maanta markaan idhaahdo wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa labada waxaad gacnaheeda gooya saas miya mase waxa weeyaan mima yutlaa calaykum xukmu saariq wasaariqa idaa saas haday tahay faqtacu waxaad moodaa takalluf taqdiirkaas maxaa diidaya in la yidhaahdo maadaama aan isku waafaqsannahay isimka jumla dalabiya horteeda dhaca labada waji inay ku bannaan yihiin nasbada haba rajaxsanaatee laakiin rafcadina way ku banaan tahay inay banaan tahayna qur-aankiyaa ku soo arooray in la yidhaahdo maxaa diidayo oo qur-aanka axyaanan laba shay laba luqa waa ku yimaada ama laba macno oo la yidhahdo daliil hadda mathalan xasiba mudaariceedu oo qiyaaska a ah yaxsabu waay yaxsibu oona waa ku yimiday marka labadiiba waa baneeyey yaxsabu ayaxsabu an lan yaqdira io ayaxsibu an lan yaqdira laba qira oo mutawaatira waay labadooda haddii lilah qiyaas ahaan yaxsab waa raajixsan yaxsibuna waa raajix laakiin hayruha arjax marka taas maxaa diiday wa mithluhu waxaa lamide zaydun faqiiru faacطihi wa khaalidun maksuuru falaa tuhinhu yaa lamid e wa hada qowlu siibaweyhi ayib zaydu faqiiru fa acطihi wa khaalidu maksuuru falaa tuhinhu waxa weeyaan nasbadoodii in la rafciya yaa wanaagsan oo zaydun faqiiru weeyaane fa acطihi zaydun faqiiru fa acطihi jumladan waxaa laga dhigayaa jumla oo khabariya a ma aha jumla oo dalabiyo ah waa iyada marka zaydun waa mubtada faqiiru waa khabar jumladan faacdiina jumla istinaafiya waay lama dhihin zaydan faqiiran faacdihi lama dhihin wa khaalidan maksuuran falaa tinhuin lama dhihin marka macnaha waxa weeyaan jumladan dalabiyada ah haddii laga dhigo mid caamil ku ah mida horo hadda fiiri musanifka waxaa ka fiicneed inuu yidhaahdo wa mithlu zaydun fa acطihi wa khaalidun falaa tuhinhu inuu yidhaahdo yay ahayd oo marka ay noqoto zaydkaas maanta wuu godan yahay waxaa ka muuqato in fa acطihi lagu khabray oo meeshii laga rabay zaydan fa acطihi wa khaalidan falaa tuhinhu nasbadii laga rabay haddii iyadoo oo godan ay ku soo aroorto zaydun fa acطihi wa khaalidun falaa tuhinhu la yidhaahdo waxaa waajib noqonaya in khabarkii lasoo qadaro oo zaydun faqiirun la yidhahdo markaas oo zaydkii waxa weeyaan godaalkiisa ma aha mid oo faacatihi lagu khabree faqiiruna khabar looga dhigay jumladan faacatiine jumla istinaafiya wa khaaliduna khabarkaas mubtadaha khabarkiisa falaa tuhinu maana maksuurun khabar a ah, lasoo qadaray falaa tuhinu khabar uma ah sidaasay ku fiican tahay laakiin hadda faqiirun haddii la sheego shaahidkii o dhan waa dhumaya wa haadaa qowlu siibaweyhi aayadda sidaas in loo qadaro siibaweyhiyaa qabo buu leeyay wa qaala qaala اmubarid al waxa weeyaan mawsuula oo bimacna aladii ku jirto wsaariqu wsaariqatu haddii la yihahdo ashaas bimacna aladii ay ladii saraqa aw ilatii saraqat ay ladii saraqa wlatii saraqa saas saraqat ay noqonaysaa walfaau waa faqdacuu ku jirta fadeedane jiia bihaa waa lala yimiday litadulla cala asababiya inay ku tusiso kamaa fii qowlika sidii qowlkaada waxa ku jiroo kale sababiya ay ugu tahay aladii yaatiinii midka ii imaanayo falahu dirhamun ou leeyahay wafaau sababiyatine laa yacmalu kuma camal falo maa bacdahaa waxa ayda ka dambeeyo fii maa qablahaa oo maanta wuxuu leeyahay wasaariqu wasaariqatu waxaa loo nasbi waayo wasaariqa wasaariqata loo dhihi waayo faadan faqdacuu ku jirto yaa faau sababiye ah hadday faau sababiye noqoto ayadaa u diidaysa iqdacuudaas inay u qaadato saariqa mafcuul muqadam oo fariiqan hadaa sidan hadaa eh, fariiqan hadaa sida shalay aanu soo sheegno kale ma noqon karto maba noqon karta baabulishtiqaal oo iqdacuu inay asaariqa nasbisato waxaa u diiday oo maasha loo goday fada faqdacu ku jirtaa sababiye ah waqad taqadama waxaa soo hormaray ana sharda hada albaabi baabkan shardigiisa waxa weeyaan ana alficla ficilkii low sullita cala lismi isimka hor haddii lagu salido inuu la nasabahu inuu nasbi karo oo faqdacuu aydiyahumaa hadda aydiyahumaa hadday maanta meesha joogin faqdacuuda inay saariqada nasbisa karto tanna ma suurageli karto oo ficilkan laa yumkin an yatasalata cala saariq wasaariqa liwujuudi faai sababiya marka ishtiqaal waaba ka baxaysaa buu leeyay sidaasaa wasaariqu loo goday sidaasuu leeyahay oo marka wasaariqu wasaariqatu waa mubtada faqtacuuna khabarkeedii weeyaan laakiin lama cagsi karo lama dhihi karo asaariqa wasaariqa mafcuulu bihi muqadam iqtacuu ficilkaasaa nasbista lama dhihi karo oo hadda mubtadihii maa bacdigiisa khabar waa noqon kartaa laakiin iqdacu maa qabligeeda kuma camal fali karto taas waa nooca maa mucaqad weeyaan wa minhaa waxaa kamid e eh, meelaha uu nasbada raajaxsanaanayo an yakuuna alismu inuu noqdo muqtarinan mid la xariiro bicaatifin xaraf cataf baa la xariiro masbuuqin lagala hormaray bijumlatin ficliya jumla ficliya ah isimkii waxaa la xariiro xarfu cadfin waxaa kasii horeeyo jumla ficliya naxw ka qowlika qaama zaydun wa camran akramtuhu haddaa tirahdid nasbadaa rajaxsan oo wacamran in la nasbiyo yaa ka rajaxsan in layihaha wacamrun akramtuhu wadalika liannaka idaa rafacta haddaad gododo wacamrun aad tirahdid kaanat iljumlatu ismiyay noqonaysaa camrun mubtada jumladan akramtuhuna fi maxali rafcin khabar mubtaday noqona jumladii marka maadaama mubtada lagu bilaabay jumla ismiyay noqotay fayalzamu marka waxaa ka laazimi lahay haddii camrun la godo cadfu jumla ismiya lagu cadfo cala alficliya wa humaa mutakhaalifaani laba iskhilaafsanna waay wa idaa nasabta haddaad kor dhigtidne oo wa camran akramtuu aad tiraahdid kaanat iljumlatu ficliyaadna ay noqonaysaa lianna taqdiira waxau noqonaa markaas wa akramtu camran akramtuhu fatakuunu waxaad ahaanaysaa qad cadafta midka cadfay ficliyata calى ficliya jumla ficliya jumla ficliya ku cadaftay wahumaa mutanaasibaani laba isku munaasabsan waay wاtanaasubu fi اlcaطfi tanaasubka oo cadafka ku dhex jirana awlaa min atakhalufi falidalika rujixa nasbu baa la rajaxay fii qowlihi tacaala rujixa nasbu qaala allahu tacaala de khalaqa alinsaana min nudfatin faida huwa khasiimu mubiin walancaama khalaqahaa ajmacuu waxay quraadi ku ijmaaceen calaa nasbi alancaam ancaamta in la nasbiyo liannahaa masbuuqatun waxaa lagala hormaray biljumlati alficliya oo khalaqa alinsaana iyo walancaama khalaqahaa wa khalaqa alancaama khalaqahaa laysku cadfaa wahiya khalaqa alinsaana ayb wa minhaa waxaa ka mida ah mawaadicda oo nasbada uu rajaxsanaanayo an yataqadama cala اlismi isimka inuu ka hormaro adaatun aadawaad algaalibu calayha midka gaalibka ku ane an tadkhula cala alafcaali inay tahay afcaal inay gasho ka qowlihi tacaala ka qowlika zaydan darabtahu wamaa zaydan ra-aytuhu horeya un soo fasirnay oo wuxuu leeyahay hamzat اlistifhaam iyo maa naafiya isimna waa geli karaan ficilna way geli karaan laakiin ficil inay galaana ku badan walidaalika tidaasaa la ilaalibay haddii la nasbiyo waxay ka noqonaysaa inay hamsada ficil gasho oo ay noqoto adarabta zaydan darabtahu faqaala tacaala ilahi wuxuu iri abashara minaa waaxida natabicuhu marka basharka in la nasbiyo haddii la nasbiyo waxay noqona inay hamsada ficil gasho oo anatabicu lasoo qadara haddii la godo basharun la dhihi lahayne inay hamsadii in isim gashay oo sidii u badneed ay ka baxday noqonaysa hal hunaaka qiraa basharun qiraaa ma jirtaa ma u malaynay wa amaa wujuubu nasbi nasbada waajibnimadeeda fa fii ma idaa taqadama ay ahaatay markuu ka hormaro cala lismi ismigii adaatun adawaad adaad uu ka hormaro khaasatun bilficli haddii isimka lagu oo ishtiqaalka ah oo horeeya haddii adawaad uu ka dib dhaco adawaadkaasna ay gaar ku tahay ficilka yajibu nasbuhu ka adawaati shardi wataxdiid oo kale waay ka qowlika waxaa tiri in zaydan ra-aytahu fa akrimhu wahalaa zaydan zaydan taas in la nasbiyaa waajib ah liannahu haddii la nasbiyo waxaa markaa ka laasimayo inuu ficil ka horeeyo ficilkaas marka wuxuu kala badbaadina in oo shardiya inay isim gasho yuu ka badbaadina marka ficil in lasoo qadaraa waajib oo in zaydan ra-aytahu la yihahdo wa ka qowli shaaciri weeyaan oo laa tajzacii in munfisan ahlaktuhu fa idaa halaktu facinda dalika fajzacii buuri laa tajzaci buuri gabar gabaryahay ha argagixin malaha xaaskiisou la hadlaya ha argagixin in munfisan mid qaali ah ahlagtu haddaan halaago shay qaali ah oo xooleyga ka mid eh haddii aan halaago oo macnaha hashii geel ahay martida aan u qalo dahabkii aan dadkii ku sadaqaysto ha ka murgin buuri fa idaa halagtu aniga haddaan halaagsamo dhinto fa cinda daalika fajzacii buuri markaas argagax laakiin haddaan aniga xoolihii baabi'iyoon anigaba aan kuu noolahay waxba ha argagaxin xoolahaas aan baabi'ina ninkii tacbaa kuu joogo macnihi saas wa wa haadaa aslan eh, waa iska un caqiido oo dadka ay iska yiraahdeen waay laakiin qof bani aadam inuu halaagsamo looma argagaxo لأna اllaha huwa الraasiq wa huwa اlkaafi wa huwa اlmuciin marka ulajeedadiisa waxa waaye in munfisan ahlagtuhu buuri munfisan oo isim ah yaa intii la xariirsatay marka munfisan in la nasbiyo waajib waay liannahu haddii la nasbiyo waxaa ka laasimaya in ficil hortiisa lasoo qadaro ficilkaas wuxuu kala badbaadinaa marka inan idhaahda intaan ma gelin munfisane waxay gashay waa ficilka meesha lagu qadaraayo oo laa tajzacii in ahlaktu munfisan ahlaktuhu saasay noqonaysaa ayb markaasuu musanifku wuxuu uri wa amaa wujuubu rafci rafcada mayshi hadda waxaan soo sheegnay nasbada markay ay raajix iyo markay waajib tahay intana waxaa leyihi wa amaa wujuubu rafci rafcada markay waajib noqonayso fa fii ma idaa hadii uu ka hormaro weeyaan على الاسم adaatun adaad baa ka hormaray khaasatun gaar ku ah bاdukhuuli calى jumlaةi ismiya jumla ismiya adawaad ku gaar ah hadduu isimka kadib dhaco in la godaa waajibe ka idaa alfujaa'iya oo kala waa ka qowlika waxaad leedahay kharajtu waan baxay fa idaa zaydun waaba asigoo zayd yadribu camrun ou garaacay marka zayduntaas in la nasbiyo ma banaano ayadoo hadda ay eh, shuruudii oo ishtiqaalka aheed oo dhan ay ka tawafursan tahay yaa in la nasbi ay banaaneen liannahu haddii zaydan la yiraa la nasbi laha waxaa ka laasimi lahayd in ficil hortiisa lasoo qadaro haddii zayd iyo idaada hor dhexdooda ficil lasoo qadaro waxaa kasii laasimi lahay idaafu jaa ah oo ism gaar ku ahayd inay ficil gasho siday saas looga badbaadaa laleeyahay zaydun waa la godaa ficil lama soo qadara ka horteedo sida idaada ficilkaas u gelin oo marka idaadi waa fujaa zaydun mubtada yadribuhu camru jumlada fi maxal rafcin khabr mubtada fahaada laa yajuuzu fahaada zaydka kan laa yajuuzu fiihi nasbu kuma banaano liannahu haddii la nasbi lahaa yaqtadii wuxuu keeni lahay taqdiira alficli ka hortiis in la qadaro wa idaa alfujaa'iyane laa tadkhulu ma gasho ilaa cala aljumlati alismiya marka sida looga badbaadaa zaydun in la godo ay waajib u noqotay wa ama aladii yastawiyaani fiihi midkay labadooda ku siman yihiinna fadaabituhu waxa weeyaan an yataqadama cala alismi isimka laga mashquulay inuu ka hormaro caatifun xaraf cadaf caatifkaasoo masbuuqan lagala hormaray bijumlatin ficliya jumla ficliya lagala hormaray jumladaas oo mukhbarin bihaa lagu khabray can ismin loogaga khabray qablaha kasii horeyso ka qowlika weeyaanoo zaydun qaama abuuhu wa camran akramtuhu aa tiri fiiri markaan hadda waxaa lagu leeyahay camrantaas waa isimkii oo laga mashquulay waxaa ka hormaray waawdaas oo waawulcadfiga ah caatifun waawulcadfan waxaa lagala hormaray masbuuqatun bijumlatin ficliya oo qaama abuhudaasaa ka horeyso qaama abuuhudana waxay khabar u tahay isimkan zayday khabar u tahay marka isimkii taqadamahu eh, xarfun caatifun wahwa alwaaw walcaaifu masbuuqu bijumlatin ficliya wahwa qaama abuuhu wa jumlatu qaama abuhu khabaru liismin ayda oo zaydun ah wa dalika lianna zaydun qaama abuuhu jumlatun kubraa waay jumlo weyn weeyaan daatu wajhayni laba waji mid u saaxib ah ayib wa macnaa qowlii kubraa aan leeyahay annahaa jumlatun weeyaan fii dimnihaa jumla ay ku dhex jirto maxaa yeelay qaama abuuhu ficil iyo faacil waa jumlo markii ficil iyo faacil ay noqdeen yaa haddana leeyahy jumladaa ficil iyo faacil fii maxali rafcin khabaru lmubtada oo zaydkii ah baa laleeyahy haddana marka zaydun qaama abuuhu waa jumlo mubtada iyo khabar ah oo jumlo kaloo ficli ay ku hoos jirto wa macnaa qowli daatu wajhayni aan leehayne annahaa ismiyatu sadri waay awalkeeda hadii loo fiiri waa ismiye oo zayda mubtada jumladan waa qaama abu khabr jumlada ismiye weeyaan wa ficliyat lcajuzi gadaal dambana ficil ay ka tahay jumladan qaama abuuhu waa jumla ficli faacil a waa jumla ficliga gadaal dambe ka tahay fa in raacayta sadraha awalkeeda hore oo zayd hadaad ilaalisid rafacta camran baad godaysaa oo waxaad leedahay zaydun qaama abuuhu wa camrun akramtuhu wa kunta waxaad ahaanaysaa qad cadafta mid cadfay jumlatan ismiyatan jumla ismiya calaa jumlatin ismiya wa in raacayta cajuzaha dibkeeda dambe haddaad ilaalisidne oo qaama abuuhuda haddaad fiiriso zaydka indhahad ka laabatidne nasabtahu camrkii waad nasbinaysaa wa kunta waxaad ahaanaysaa qad cadafta jumlatan ficliya jumla ficliya midku wax ku cadfay calaa jumla ficliya kale ku cadfay oo marka waxay noqonaysaa ina tiraa zaydun qaama abuuhu wa camran akramtu marka jumladan wa camran akramtu macduufatun calaa jumlati qaama abuuhu baad leedahay haddaad wa camrun akramtu tiraa jumladanne wa camrun eh, akramtu min almubtada walkhabr macduufatun calaa jumlati zaydun qaa'imatan horad ku cadfaysa falmunaasabatu munaasabadii xaasilatun tii xasishay weeyaan calaa kila taqdiirayni fastawa lwajhaani labadii wajib waa ekaadeen markaas ina camrun la yihahdo ina camran la yihahdo wa ama aladii yatarajaxu fiihi rafcu rafcada wuxuu markuu rajax noqonayane famaa cadaa dalika intaas wixii kasoo hartay ka qowlika zaydu darabtuhu qaala allahu tacaala janaatu cadin yadkhuluunaha zaydun darabtuhu in zaydan darabtuu tiraa in zaydun darabtuu tiraana labadaba waa banaan yihiin laakiin rafxadaa rajaxsan oo zaydun mubtada laga dhigo darabtuu jumladana khabar laga dhigo in zaydan mafcuulu bihi muqadam lificli maya mafcuulu bihi lificlin maxduufin laga dhigana waa banaan tahay laakiin rafcada maxay u raajax noqotay lianna cadama ataqdiiri awlaa min ataqdiir haddaan zayduntaas mubtadan iraahdo darabtuna khabar ay noqona kalaamki wax kama maqna waa macnaheedii laakiin bikhilaaf haddaan zaydan niraahdo oon nasbino waxaa waajib inan niraahdo jumladan zaydan darabtuhu waxaa ka maqan darabtu horo marka wax in lasoo qadaro darabtu zaydan darabtuhu la yihah waxaa ka fiican in kalaamka sidiisaanu ku dhammaystiran yahay in la yidhaahdo qaala allahu tacaala ilahi wuxuu ihi cadnin mudaafu ilayhi yadkhuluuna ficlu wa faacilu mafcuulu bihi fi maxal rafcin khabr mubtada janaatu waa la goday ajmacat isabcatu waxay ku ijmaacday calaa rafcihi janaatu wa quri'a shaadan binasbi ibnu hishaam badanaa shaadka ma ictibaariyo wa inamaa yatarajaxu rafcu rafcadi wuxuu raajax ku noqday fii dalika midka aan soo sheegno o dhan liannahu laslu weeyaan in la goda asla walaa muraajaxa ligayrihi waxaan rafcada waxaan ahayn wax rajaxana lama hayo marka cadamu taqdiiri awlaa min ataqdiirti an iri waay walaysa minhu qowluhu tacaala kamid ma aha wa kulu shayin facaluuhu fi zuburi baabulishtigaal kamid ma aha maxaa yeelay lianna taqdiira tasliid اlficli ficilka in lagu salido calaa maa qablahu waxa ka horeeyo innamaa yakuunu wuxuu noqonayaa calaa xasabi lmacna almuraadi macnaha loola jeedo in loo fiiriyo walaysa almacnaa hunaa macnaha aayaddana meeshaan ma aha annahum facaluu inay sameeyeen kula shay-in shay kulligiisoo fi zuburi ku jira ayaga ma samaynin ee malaa'igaa ku qortay zuburka waxay sameeyeen oy adduunyada ku sameeyeen ay malaa'igta ku qortay zuburkaa loo jeeda laakiin macnaheedii ma aha inay zuburka waxa ku jiro ayaga ay gacantooda ku qoreen ma aha xataa yasixa sow u ansaxa tasliiduhu asiga in lagu salido calaa maa qablahu wa inama almacnaa waxa weeyaan wa kulu mafcuulin lahum wax kastoy sameeyeen thaabitun fi zubur uu ku sugan yahay wa huwa mukhaalifun lidalika almacnaa macnahaas horane oo haddii ishtiqaal laga ictibaariye uu khilaafsan yahay farafcu hunaa midkan in la godo wa kulu la yihahdo waajibun laa raajixun ma aha wاlficlu اlmutaakhiru ficilka ka dambeeyana oo facaluuhuda ane sifatu lilsmi weeyaan falaa yasixu lahu kuma uma ansaxayo an yacmala fiihi inuu ku camal falo oo marka maxaa weeyaan wa kulu shayin shay dhammaantiisa shaygoo facaluuhu ficilkii waxaaba laga dhigay sifo shaygu facaluuhu ay sameeyeen fi zubrow ku jiraa saas waay haddii ishtigaal laga dhigi lahayna waxay noqon lahayd wa kula shayin shay kulligiis facaluuhu way sameeyeen fi zuburay ku sameeyeen oo ayaga waxay noqonahay zuburki wax inay ku sameeyeen taasna ma ah ayib walaysa minhu matnigan aada ugu sharaxnay hadirta inta waxa weeyaan ayadii unbaa hadeertaan dulmarayna waa soo sharaxnay walaysa minhu ishtiqaalki kamid ma aha azaydun duhiba bihi zayd ma lala tegay ishtiqaal kamid ma aha oo zaydkaas laba waje kuma banaana in la godo unbaa waajib ah maxaa yeele waa licadami iqtidaa'ihi duhibadan ma keeni karto annasba in kan ka hore lagu nasbiyo ma keeni karto maca jawaazi tasliiti in lagu salido waa banaan tahay oo bihidan hadii laga gooyo duhibadaas in zaydka lagu saliyo lagu salido waa banaan tahay laakiin zaydki ma nasbi karto oo hadii hada la azaydun duhiba bihi zaydki mubtadow noqona hamsada waa istifhaam jumladan duhiba bihina khabarkeeday noqonay hadii la nasbiyo oo azaydan duhiba bihi hadii la yidhaahdo waxaa laleeyahay duhibadi ma nasbi karta zaydki lannahu ficli mabni majhuul a waay waana ficil laazim ah marka ficilka haduu laasim yahay oo mabni majhuul u yahay xaraf jaaro u baahan yahay marka zaydkaas haduu hoos dhignaan lahay oo la dhihi lahay abizaydin duhiba bihi bihid haddii la gooyo marka abizaydin duhiba waa ansixi lahayd marka haddii damiirkan la gooyo zaydka duhiba ma nasbi karto oo ayada waxay rabtaa shay naaibulfaacil u noqdo oo fii maxali rafcin ayay rabtaa zaydna waa nasbisan yahay in ficli karoo mutacadi a ah lasoo qadaro oo la yiraahdo adhabtu zayda duhiba bihi macnihiina ma suuragalay marka in la rafciyaa waajib ah sababta loo rafcinayani ficilkan dambeeyo kan hore ma nasbisa kara liannahu laysa qaadiran calaa wusuuli mafcuulihi binafsihi inamaa yaxtaaju ilaa eh, maxaan ku iraahdaa eh, xarfi jar allaahuma sidan soo qadarnay jaawastu zaydan marartu bihi haddii lasoo qadaro la yiraahdo taas laakiin macnihi ku suuragal oo jaawastu zaydan marartu bihi marartu bihi ijaawastu labadiiha isku macnoa hadda haddaa tira adhabtu zaydan baan tagsiiyey duhiba bihi labadii macno waa isdiidayaan oo taas waxaa weeyaan zayd baa lala tegay io zayd baan tagsiiyey aniga macnihii waxaa weyaan musama iyo macluumay kala noqdeen taasaa diidayso wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin